bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay afarta disembar sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha duurga cabdika magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta masiti ayaa lagu maadeysanayaa kadib halkaa ay laba dhibcood ka lumiyeen ama saddex garoonkooda ayay dabcan saddex dhibcood waxa ay dooneen inay ka qaataan laakiin saddex dhibcood laba ka mid ayay lumiyeen barbar ay la galeen haddaba waxaynu eegi doonaa koox kubadda cagta mancity maxaa ka qaldanaa sidoo kaleeto guushii ay gaareen koox kubadda cagta liverpool aynu eegi doonaa afar gool iyo saddex gool iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea markan wadada guulaha ay kusoo laabteen saddex gool iyo laba gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta breyton sidoo kaleeto horyaalka wadanka sbain aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona xalay way wacdareysay waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta atletico madrid halka ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta atletico madrid si ama ahaan u jooga kooxda kubadda cagta baarsha joao falkas kubada ku dabaaldegay kooxdiisa atletica madrid sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta inter milan sanadkan way wacdareynayaan saddex gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta napoli sidoo kaleeto kulamada kaleetaynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaase kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha dowlidacadda kulmiye magaalada muqdisho gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien de la folie. wahegeystayaal haddiinu ku bilaabanaha barnaamijkeena ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta mancity ayaa lagu maadeysanayaa waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta mancity sanadkan horyaalka brimier liaga galabgalab ayay tahay oo sanadkan mashidna haddaba eh, waxaa la saadaalinayaan kooxda kubadda cagta masiti xil ciyaareedkan aysan eh, dabcan ku guuleysan karin horyaalka bermeliga roykin oo kamid ah eh, mid kamid ah falanqaasha ciyaaraha kuwa u wanaagsan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in markan uu ka sheekeeyey ama shaki uu ka qabo in macity ay dabcan sanadkan ka guuleysan karayaan horyaalka brmer leaga inkastoo horyaalka uusan dhaweyn afariy kulan la ciyaaray eh, kulmo badan ay dhiman laakiin sidaasi ay tahana kooxa kubadda cagta macity xilli ciyaareedkan markaad eegto eh, kulamada inta badan saddexda dhibi qaadan jireen waxaad arkeysaa in ay luusgareynayaan ama ay luminayaan haddaba kooxda kubadda cagta macity xil ciyaareedkan afar kulan oo ay ciyaareen eh, shan kulan ka mid ah ayay horyaalka brmer leaga ay lumiyeen saddex barbaro iyo weliba laba gooldaro markaad eegto kooxda kubada cagta ee manchester city barbaro aad aad u qaraar badan ay la kulmeen ama ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta spors spors waa koox khataataha markaad eegto eh, tan iyo markii kusoo biiray beb guardiola horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta spors yaa eh, lix jeer guuldaro dusha u saarisay macalin beb guardiola marka waana kooxda eh, dhibcaha ugu badan dabcan markii mcity spors wada ciyaarayaan inta badan mcity way kulmaysaa dhibco kooxda kubada cagta tutam mosba markan weegn wuxuu ahaa kulan daraamaha kulan inamaan caadihaen son ayaa bilaabay lix daqiiqa ciyaarta markii marisa golfiski ka caawiyey kadib isla son ayaa goolka goolka keenay oo iska dhaliyey kadib foolin ayaa gool inamaan caadi ahayn julian avares iyo goolkaasi ka caawiyey loselso gool inabaanan caadihaen aad qurux badan son ayaana ka caawiyey kadibna jack oo bedel lagu soo ama bedel kusoo galay ayaa dhaliyay oo haalanaya goolkaasi ka caawiy ugu sagaashan daqiiq ciyaarta markii maraysay colveskey ayaa dabcan eh, barbaraha keenay waxaana baronigaasi soo xambaaray ninka magacaabo brenden johnson marka bosdogoglu ugu dambeyntii waxa weeyaan isagu saddexdii kun ugu dambeysayba waa la garaacay laakiin ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta mancity ayuu barbare la galay marka eh, inkastoo hogaanka ama horyaalka bermeliga eh, dabcan weli uu dabcan aysan fogeen waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta asna soddon leedahay Eh, liverpool soddon iyo kow marka laba dhibcood ayaa udhexeysa eh, arsenal iyo weliba liverpool halka saddex dhibcna udhexeyso arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, macity halka afar dhibco shan dhibcoodna uu udhexeeyo andrade afar dhibcood uu udhexeeyo arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ee astonvilla marka eh, weli laakiin arsenal fursadahoodii iyagu way ka faa'idaysteen liverpool way ka faa'idaysteen laakiin mancity saddexdii kun ugu dambeysay horyaalka bermeliga way luminayeen dhibcaay luminaya haddana sidoo kale waxaa laleeyahay koxda kubadda cagta mancity eh, saddexday kun ugu dambeysay horyaalka ay ciyaareen eh, dabcan waxaa laga dheliyey goola gaaraya ilaa sideed gool taas oo ka dhigan in xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta mancity lix iyo toban gool horyaalka premier leaga laga dhaliyay marka eh, haddaba manchester united iyo weliba mancity waxaad arkeysaa mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta munited markaad eegto united iyagu toddobiiy toban gool ay laga dhaliyay iyagoo markaa difaacoodii uusan sahlaneyn ama dhibaataya ku jirto laakiin waxaa leeyahy koxda kubadda cagta masity oo difaacyo waaweyn khatar badan haysata oo difaacyadoodii waxa weeyaan eh, dabcan saddexdii sana ugu dambeysay horyaalka ku guuleysanayeen xilli ciyaareedkan waxaa arkaysa lix gool ayaa laga dhaliyey keliya afar kulan la ciyaaray horyaalka wadanka ingiriiska haddaba markaad eegto kooxda cagta masity foomkoodii aada yaad ayay u lumay eh, iyadoona saddexdii kun ugu dambeysay gurigoodana ay ku ciyaarayeen markaad eegto Eh, ama labadii kulan ugu dambeysay eh, ugu dambeysay laba jeer ee barbare ku galeen gurigooda oo kooxda kubadda cagta mancity markii hoomkooda ay ku ciyaarayaan marka mancity waa lagu maadaysanayaa beb guardiolna wuxuu shaac ka qaaday in wiilashiisii uu dabcan uu ku waaninayo uu leeyahay sdejiya weli horyaalka ma dhawaa sidoo kaleetna waxaa eh, dabcan iska baashaaleysa ama dabcan wadada guulaha inta badan iska wadataa liverpool iyagoo afar gool iyo saddex ay ku ganacan kooxda cagta fulham goolka waad ongool ayuu ahaa oo ay fulham iska dhaliyeen kan labaadna markaad eegto barbara harry watson ayaa keena kadib mak alister sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo boter endow iyo alexander o arnold marka taasi oo ka dhigan in dabcan ninka lagu magacaabo alexander arnold uu ka dambeeyey goolka ongoolka ahaa iyo goolka kale u dhalinayay marka waxaa loo malinaya in laba gool u dhaliy laakiin arnold hal gool ayuu dhaliyey dabcan maadaama kii kale uu ongool uu ahaa golaxyuhu isaga iska dheliyay ongool ahaan ayaa loo xisaabinayaa haddaba kooxda kubadda cagta liverpool form fiican ayay haystaan sanadkana liverpool iyo arsenal waa labada koox keliya loo cabsanayo oo dabcan laleeyahay alaleeyahay labadan koox ayaa laga cabsanaya oo horyaalka brmeliga ku guuleysan karayaan haddaba arsenal iyo liverpool arsenal waxay leedahay soddon seddex liverpool waxay leedahay soddon halka kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea iyaguna waxa weeyaan soddon Eh, waa saddex gool iyo laba gool ay ku garaaceen koox kubadda cagta brighton goolka waa dinzo ayaa bilaabay kadib levi golwil kadibna ninka lagu magacaabo beniot kadib enzo fernandes eh, gool kolaad jawow pedro ayaana goolka ugu dambeeya ee eh, labada gool ee breton goolka koowaad maalin kan labaad u dhaliyay chelsea way badbaadeen oo ciyaarta qeybta hore gooni lagalagaar ayaa dhidkaar qaatay afartan daqiiqo markaa chelsea way isfurdaamiyeen laakiin waxaa laleeyahay chelsea waxay ku xoyeen dhanka aqlaaqda aqlaaqda ciyaaryahanadooda sida kabtan galagar iyo weliba kanka ris james waxaa leeyahay labadaba waa laba ciyaaryahaan markaa dabcan weli aan maskaxda u kala goyn haddaba chelsea markan waxay isku diyaarinayaan kulanka weyn ee toddobaadkan maalinta arbacada dhexmari doonama united iyo weliba kooxda cagta ee chelsea dhanka laliigahan waxaa aad iyo loo hadlaya kooxda barcelona iyaguna hal gooli ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta atletic madrid marka barcelona weli waxaweyaan sanadkan horyaalka ay ku jiraan dhanka talyaanigana inter milan ayaa sanadkan laga yaaban yahay oo saddex gooli waxba ay ku garaaceen napoli waxa weeyaan sanadkan way ka jaban tahay tani markii uu ka tagay tababarahoodii hore marka waxaa leeyahay tobabarahan hadda jira gabi ahaanba waxaa laga yaaba in la ceeliyo hadaba hakan ayaa gool koowaad bilaabay kadib barella sidoo kaleeto marcos thuram ayaa wacdareynaya goolka saddexaad ka dheliyey halka bayer leverkusen ugu dambeyntiin iyaguna dhibco ay ku lumiyeen kooxda kubadda cagta borushiyo dortmund waagaga dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddianu eegnana eh, kulmadii la ciyaaray haddianu ku bilaabno kooxda cagta ee eh, manchester city waxaa weeyaan barbaray la gashay tababaraha kooxda kubadda cagta ee eh, mancity beb guardiola waxa uu shaaca ka qaaday qaladaad badan ay jireen kulankii sports eh, sidoo kaleetana eh, ninka lagu magacaabo ange bustagoglo tababaraha kubadda cagta ee tottenham hotspur oo shaaca ka qaaday in kulankaasi waa kulan muhiima ah. kooxdiisana ay u qalantay hal dhibic horyaalka premier league waa laisku hayaa kooxda kubadda cagta arsenal hadda saddex dhibic ayay ku heysaa marka faliqeyntiisa aynu eegi doonaa Eh, axmed irir nuur ayaa ila jooga sidoo kaleeto eh, saciid ayaa ila jooga waynu isla falaqeyn doonaa balse marka hore waxaan soo qabanay axmed irir axmed irir tottenham inta badan way ka adag tahay kooxda kubadda cagta eh, in badan cabdirashiid saa sheegtay tottenham waxaad moodaa inay ka bujisareyso kooxda manchester city marka loo eego statisticska ama kulamadii ugu dambeeyey ciyaareen afartii kulol ama shantii kulol u dambeeysay ciyaareen markaad fiiriso inta badan waxaa guulaha ama rikorka lahaa kooxda tottenham tottenham oo shaxdeedii iyo macalinkeediiba bedeshay waxay noqotay koox miciyo libaaxleh oo aad ula xifaltanto kooxaha waaweyn inkastoo saddexdii kulan u dambeysay guuldaro ay la kulantay saas oo ay tahay kooxda tottenham maadaama guuldarooyin badan isxigxigay ay la kulantay aad ayay ciilaneed ciilaneyd oo ay u dhaarsanayd waxayna u qalantay sida ani in saddexda dhibcood ay qaadato oo hal dhibac kumaysan filnayn marka kooxda manchester city oo danaynaysa ah inay markii afraad ay qaado horyaalka premier leaga waxaad moodaa in lagu goobtay oo cadaawada loo qabo ama xifaaltanka uu kusii badanayo koox walba oo kooxaha waaweyn oo lixda kooxood ama todobada kooxood ka ay danaynayaan in ugu yaraan ay barbare la galaan si ay eh, ciiri u geliyaan kooxda manchester city marka sanadkan sanadka hore wuxuu kaga duwan yahay gebi ahaanba horyaalka premier league waxaad moodaa in eh, si gaara loo tashtay kooxda manchester city si dhibcaha looga xayuubiyo markii afraadna aysan rikoorka uga jibin kooxda manchester united oo haysato saddex rikoord oo isxigay inay qaaday horyaalka premier leaga taasoo ka dhigan hadii midka afraad ay ku guuleysato in united rikoorka ka jibi doono marka kooxaha london iyo guud ahaanba kooxaha horyaalku e, ugu sarreeya waxay difaacanayaan in aysan markii afraad aysan rikoorkaasi jibin manchester city oo aysan horyaalka aan la dhihin city league saciid ayaan markaan soo dhaweynaya saciid soo dhawow waxaa weyaan koox kubadda city gambaro badan ayaa loo dhigtay kulankii shalay Eh, taageeryaasha koox kubadda cagta arsenal ayaa kow ka ah sidoo kale liverpool iyagoo xataa way badbaadeen afar gool iyo saddex gool ay ku badiyeen maxaa is shalay tottenham way ka saacday in barbaro ay ka qaadato kooxda kubadda cagta sports eh, mancity eh, cabdirashiid waa mahadsan tahay haddii mancity la yidhaahdo marka hore mancity waxaa lagu yaqaan inay xogweynta bremir leaga ay tahay oo sanadadii ugu dambeeyaba ay horyaalkan ku haysatay awood aan la xaqiiri karin Eh, muddo saddex sano ah oo xiriir ay qaaday waxaana ay ka barbaraysay taas oo rikoorkaas hore u dhigay kooxda manchester united eh, sburis runtii waa ay taqaanaa mancity cayaaraheeda eh, kulamadii ugu dambeeyena aada ay markaa ama waa garaaciisa amaba waa barbaracayay gelinaysay waxaana eh, mancity lagu ciqaabay qaladaad ay ka gashay cayaarta qaybihii hore hmm. eh, weliba hmm. mancity weerarkeeda aad ayuu ahaa oo cayaartii xalay fursado badan ay khasaarisay hmm. marka fursadihii ay khasaarisay ayaa dhankeeda lagu ciqaabay sburisna waa ay ka faa'iidaysato fursadihii ay heshay eh, dhinaca kale mancity galab gelab inay noqoto oo dhinaca kale mancity in ay khasaariso kulamo ah, badan oo ah. horyaalka ah waxaa sababaa laleeyahay inuu ka maqan yahay kevin debrin marka mancity mancitydii hore layaqiinimo ah mm. sanadkana kooxaha ingiriiska oo dhan mm. iyagoo si u xamaasadaysanoo u wada kacsan oo mm. isi soo dhisay xitaa kooxa yareeraa dagaalkooda baxayaan oo newcastle ay ka mid tahay manchester united dhibcihii ka qaadatay oo la ah. ogsoon yahay inay afartii sare ka mid tahay horyaalka premier leaga horyaaladii hore waa ka adag yahay cabdirashiidow sanadkan si gaarana waxaa loo bartilmaamaysanaya kooxda manchester city maadaama saddex jeer oo xiriira ah ay qaado sanadadii dambe mm. ceeb weyn ayaa ka timid halkaas oo kooxaha ingiriiska ay wajahayaan taas ayaana waxa ay keentay in kooxaha oo dhan mm. ay kasoo horjeesaan kooxda manchester city taasoo soo dedejisay man mm. city guuldarooyin iyo bareejooyin inta badan lagu celiyo haddii aan dhanka kalena fiiriyo man city waxaa weli ay eersanaysaa bareejadii la gashay chelsea chelsea kooxday qabato ee sanadkan mm. ay bareejo ama ay ka badiso mm. way wareereysay tottenham saddexdii kulanoo lasoo dhaafay waa laga badinayay ah, marka chelsea kasoo badisana kulankii ugu mm. horeeyey chelsea kasoo badisa marka chelsea waxay noqotay wadda ii fur wadaday kooxday eh, fure kooxihii kooxihii oo dhamaa marka waxay gelinayaan kooxdaas eh, ciriiri iyo in ay dhibcihii ka kala jaraan saddex kulanoo xiriira mancity waa ay badi ladahay kulanka chelsea laga soo bilaabo eh, axmed dir ayaan usalaabanaya axmed markaaynu eegno koox kubadda cagta mancity eh, chelsea barbar la galeen sidoo kaleetana koox kubadda cagta mancity xil ciyaareedkan markaad eegto eh, dhibco ay kulmiyaan kooxda kubadda cagta wolfis markaad eegto sidoo kaleetana spors ay dhibco kulmiyaan iyagoo sidoo kaleeto xilay ciyaareedkan gurigooda jooga labada jeer ugu dambeysaba dhibco ay liverpool iyo kii tottenham Eh, kooxda kubada cagta eh, mcity sidoo kaleeto ciyaaryahaan bedela ma haystaan soalahaan oo kale waxaad arkaysaa in ciyaaryahanada aadeed ugu yiriin soalahaan oo kale waxaad arkaysaa ciyaaryahanada bedelka u fadhiya oscar bob kale philibis oo kale macquulma in la keeno eh, matio covig oo kale isagana waxaa wey xaaladiis ma sahlna ciyaaryahanada kale sida sorgio gomes iyo nathan ake waa difaacyo marka masity mar weliba waxa weyaan waa sheekadii sanadka hore arsenal haysta bedel aan ayaa haysta masity january suuq ma baahan tahay inay ciyaran soo qaataan badan saa ka dhawaajisay waxaa xaqiiq ah in manchester city ay u baahan tahay in suuqan ay ka kasoo xamaalato eh, city waxaa ka baxay dad aad lafdhabar ugu ahaa oo gondogan uu kamid ahaay gondogan wuxuu ahaa badbaadiye xilliyada aadka loogu baahanyaana waxaa mar walba uu ahaa nin suurtagal ah inuu shabaqa uu gaaro taas beddelkeed waxay soo iibsatay eh, kosovic oo jalsi ay kasoo qaadatay ma uusan buuxin booskii gondogan wixii laga rabana ma uusan qaban tan iyo markii ay bilowday manchester city in horyaalka dhibcaha ay ku lumiso kulankii u horeeyey ee dhibcaha lumisay oo hal iyo eberka looga badinaya arsenal ayaa halkaasi dhibco guriga arsenal markii ay tagtay ayay ku waysay liverpool ayay dhibco ku waysay si aa tottenham ayay ku waysay wolfis oo xataa aan looga baran oo aan isdhihi karno kulan wuxuu ahay shil ah ayay dhibco ku lumisay marka manchester city waxaad moodaa in sida aad sheegtay eh, boosas badan ay ka maqan yihiin riyaad mahreysaa baxay eh, rag badan oo kooxdan lafdhabar u ahaa ayaa baxay marka beeb waxa uu wajahayaa caqabado aad u fara badan oo meel walba kaga imaanayo marka haddii aanan si deg dega ah boosaskaas loo buuxin ama aysan city ka marxaladaysan aysan arintan aysan xal u helin waxay la tahay dhibcaha ay luminayso inay sii socon doonaan inkastoo january ay soo dhowdahay oo koox walba ay doonayso inay isdhisto meesha ay ka jajaban tahay inay iska dhisto ay ubaahan city ay iska adkayso boosaskaas waxay u muuqataa maadaama ay tahay koox isbadbaadin karto inay isbadbaadiso oo ay kusoo laabato mar kale hogaanka premier leaga suurtagalna waxaaba ahba hadi jaraale oo looga baqaya in marka afraad ay ku guuleysan karto saadaashu sida ay sheegayso in city city mar kale qaadi karto waa wax iska suurtagala ah. marka waxay la tahay haddii cities dhisto in ceyman eh, karto oo ay eh, badbaado lahaan karto eh, markaynu eegno tababaraha koox kubadda cagta mancity waxa uu ka warbixiyey xaaladda ciyaaryahaanka jerman doku waxauu shaaca ka qaadin ciyaaryahankaasi daawaa looga cabsanayo kulanka soo socda waxaan macquula ah in arbacada uusan ciyaari doonin sidoo kaleetana rodri kulanka soo socda astonvilla wuu ka maqnaan doonaa eh, kooxda kubadda cagta astonvilla sidoo kaleetana eh, jack grilish oo garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta macity kulanka wuu maqnaan doonaa astonvillana xil ciyaareedkan rikoor fiican ay ku haystaan eh, gurigooda markaynu eegno xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta astonvilla markii ay ku ciyaareen garoonkooda lix kulan lixda kulan way badiyeen saddex labaatan gool ayay ku dhaliyeen shan goolna keliya ayaa loogu dhaliyay markaa inaba caadi maha masiti haddii ay dhibco kulmis ka waran astonvilla waa wax macquula ah dabcan astonvilla koox dagaalamaysa weeye oo horyaalkana kaalin fiican kaga jirto dabcan weliba astonvilla waxay soo kabsatay kulamadii u dambeeyey oo ay dhibco badan xaabsatay taasina waxay ka dhigan tahay in aston villa koox kasta oo gaanka hayso ama ku dhow inay ka badin karto marka kooxaha aad looga baqaayo ayay kamid tahay aston villa si aa sheegtana eh, ninka keliya ee eh, lagu tashanayo hadda waa rodri markii laga soo gudbo kevin debron tan iyo markii u dhaawacmay haddii la waayo eh, rodri waxay u muuqataa kooxda manchester city in banoonigeedii boobka ahaa oo qadka dhexe laga dhisayay oo garbaa laga dhisayay in uu maqan yahay sidaa sheegtay haddii duuku la waayo booskiisii waxaa buuxin lahaa jack grilish oo maalmahan ka heedgalay eh, duukus eh, maadaama uu booskiisii ah u muuqdo inuu difaacday kolley booskaas wax lagu buuxin doono uma muuqdo kulankaas markaad fiiriso fifty fifty ama boqolkiiba eh, in ka badan lixdan waxaa badan karo kooxda aston villa saan isleeyahay xitaa laga yaaba in barajo la geli karo maadaama city kooxo badan ama airaadee ciyaaryahan badan ay lumisay Eh, halisna ay geli karto laakiin city mar walba waa city waxaa suurtagala ah iyada lafteeda inay isbadbaadin karto maadaama ay nasiibkeedu uu iska sareeyo eh, marka waxay la tahay in ay city halis weyn ay ku wajihi karto inkastoo aan la dhihi karin waa laga badin karaa haddana eh, khaalis weyn ay geli karto kulanka soo aadan haddii noogano koox kubadda cagta liverpool iyaguna afar gool iyo saddex gool ay ku garaaceen eh, waxa weeyaan kulankaas waxaa wacdareeyay ninka lagu magacaabo alexander arnold hadda kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan eh, soddon iyo waxay leedahay kow dhibic iyadoona koox kubadda cagta arsenal laba dhibic ay ka dambeeyaan balse ciid markaynu eegno koox kubadda cagta liverpool sanadkan fursad ay haystaan eh, waa mahadsan tahay cabdirashiidow eh, liverpool fursado badan ayaa soo maray eh, sidoo kale weli waxa ay ka faa'iidaysanaysaa jaaniskeeda hmm. maadaama mancity la qabtay janis ayay u ahayd hmm. waxaana mancity ay ka geli lahayd booska oo soddon iyo laba dhibcood ay tegi lahayd hmm. had laakiin iyada booska labaad ah, joogto oo ku fadhiisatay mm. eh, marka kooxaha eh, kuwa sareeya ee eh, horyaalka hogaaminaya arsenal markii laga soo tago oo saddex dhibcood oo nadiif hadda ku hayso inta kale waxaad moodaa in nambare isku xiga ay ku kala jiraan eh, cabdirashiidow oo kow soddon soddon sagaal labaatan eh, toddobay labaatan lixi labaatan wax saas aysan isku jirin mm. eh, toddobada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka marka kooxaha inta badan waa ay adag yihiin sanadkan oo horyaalka waa ay soo adkeeyeen mm. liverpoolna dhoodhoojis yar unbaa u dhiman maaye mahne mm. aad bay marka iyadu ciyaaraheeda uga faa'iidaysanaysaa soo noqo noqoshada weliba horyaalka sanadkan aaday ugu fiicneed kooxda liverpool waxaana suurtagal ah in ay iyada iyo arsenal hogaanka ay sii dheereystaan maadaama city dhaawacyo ay hareeyeen ciyaartooydeedii muhiimka ahaa oo leenabka lagu soo bilaabayay hmm. ay sidaa ay ku dhaawacan yihiin ciyaaryahoonna muhiim ah hmm. qaarna ay jaalayaal ay aruursadeen sida rodri oo kale oo dhexda eh, ninka ugu ran ahaa hadda hmm. city marka laga soo tago kevin debrin Eh, taageeryaasha koox kubadda cagta liverpool waxay aad iyaad u amaanayaan ciyaaryahaanadooda sida ciyaaryahanka lagu magacaabo indow oo isagu xalay eh, dabcan wacdareeyey sidoo kaleetana markaynu eegno eh, liverpool comeback cajiib ay ku sameeyeen oo markii laego saddex gool ciyaarta markay maraysay siddeetan iyo ama siddeetan daqiiq ciyaarta waxaa weyaan saddex gool iyo laba gool ayay ahayd oo fulham kadib oterindu ayaa goolka dhaliyey kadibna ninka lagu magacaabo taranta alexander arnold sidoo kaleetana eh, liverpool weli sanadkan horyaalka brmeleague way ku jiraan markaynu eegno koox kubadda cagta chelsea marushi bujentino markii labaad ayuu xil ciyaareedkan gurigii staffo bridge ku badanayaa staffo bridge xil ciyaareedkan meel waxay noqotay oo dhibcaha laga soo qaatay inta badan xil xilciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea stafford bridge markay xil ciyaareedkan ay eh, ku ciyaareen ugu yaraan sideed kulan laba kulan badiyeen saddex kulan ayay barbaro galeen saddex kulanna waa la garaacay eh, murusha bujentino isagoo redkaan qaba ayuu garaacay weli chelsea waxaa le wax badan ayaa u dhiman Eh, cabdirashiid waxaa la dhihi karaa kooxda chelsea oo ay soo kabatay tan iyo bilowgii horyaalka ingiriiska oo ay la daaladhacaysay dhibaato aada fara badan waana kooxdii ugu badneyd ee dhaqaalaha abid ugu badan oo ku baxay sanadkii lasoo dhaafay lama filaynin chelsea oo san qarash u bixisay in haddana bandhigan aadka u liita ay soo bandhigto chelsea waxaa la sanad kastao ay dhaqaalo bixiso inay kaalin fiican gasho ama ay tartanto ee iyadoo ka maqan champions leaga oo horyaalka keliya cayaarayso loogama baahnayn in heerkan ay maanta ay joogto inay gaarto laakiin waxay la tahay in kulamadii u dambeeyay ay soo kabsatay kooxdu ay isbaratay dhexdeeda macalinka uu bartay ciyaaryahanada lafdhabarta uu noqon karo laakiin sidaas ay tahayna weli chelsea inkastoo difaaci ay kasoo baxday kooxaha waaweyn oo keliya ayay iska celin karta laakiin kooxaha yaryar waxaa moodaa weli inay dubanayaan kooxaha yar way dhib badan waxa la yirahdo lowbag ay dheelaan oo intii la galo diilinta aan laga soo baxaynin laakiin kooxa waaweyn oo kooxa kusoo weerari karo fursadna aad ku abuuri karto marka xilligaasoo kale waxaa loo baahan yahay inaad ka xeeladaysato oo aad khadka dhex ku wado adii geesaa lagaa celiyo adii geesaa lagaa celiyo koorno eh, oo kale aad daydo hadba aad sasabato kooxaha yaryar marka jalsiya waxaad moodaa in aysan arrimahaas aysan u diyaarsanayn waxayna la tahay macalinka inuusan qanaaco aad fara badan uusan qabin maadaama mas-uuliyadda kooxda si buuxda uusan u maamuli karin oon ognahay jalsiya in macalin kastoo yimaadaba lala maamulo oo haddii shan kulan ama toban kulan ama labaatan kulan lagala kulmo guuldarooyin ama dhibco badan oo lumiyo la burin karo marka waxay la tahay jalsiya kulanka u dambeeyay oo aan daawanay oo xalay ay dhiishay inay soo kabasho fiican ay samaysay aadna iskaga celisay kooxda brighton brighton waa kooxaha aadka horyaalkan bruniga fiican ee quruxda badan u dheelo inkastoo kulankii u dambeey ahaa kulan aan weerar badan aysan sameyneyni brighton haddana chelsea waxay samaysay isla markiiba in ay shabaqa ay gaarto ciyaaryahanka khadka dhexe fernandes ayaa gool madax dhaliyey mar colwell ayaa dhaliyey iyadoo golkulaadna ay heleen daqiiqadii u dambeeyey marka marka si kastaba eh, saddexda dhibcood nadiifkeed way qaadatay jalsiya haddii sidan ay kusii wado kooxaha yaryar sidaan u disho kooxaha waaweynna way ka calafsataba hore ayay iskaga celisay marka jalsiya waxaa looga baahan yahay in kooxaha yaryar sida ay ula ciyaartay brighton oo kale haddii ay ula ciyaarto inay kasoo eh, keeni karto waaya axmed darir iyo weliba saciid aan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijka aan isla falaqeynay guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr kulmiye magaalada muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynayna nabala kulan